بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتسدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه والفراء qaala wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa ee aqoonta lahaa alcallaamatu ee aadka u sii cilmiga badnaa jamaalu lmutasadiriin ragga hore quruxdooda ahaa wataajulquraa'i ragga wax akhriya cigaalkooga ahaa tadkiratu abi camrin abi camar xusuustiisii ahaa wa sibaweyhi iyo sibaweyhi xusuustiisii walfaraa iyo ninkii farro la odhan jiray sheekhaasi wuxuu yidhi waxaynu shalay ka soo baxnay basmalada iyo bisinkaynu ka soo baxnay haddana waxaynu arki doonaa muqadimadu sharax yar oo fudud oo ay leedahay qaala shaykhu ayuu ka bilaabay qaala kelimatu qaala qaala mar waxay noqotaa qaala wuu seexday qaala wuu seexday luqadda marna waxay noqotaa qaala wuu yidhi marna waxay noqotaa qaala wuu caqiideeyey marna waxay noqotaa qaala wuu ku tegey haddaba ereyga qaala hadda halkan wuxuu ugu jiraa odhaah seexad uguma jiro qaala wuu seexday ha odhanin hurdada yaree naabka ingiriisiga lagu yidhaayee indha guduudsiga ah ayaa af carabigana qaalo loo yaqaan ama qayluulo loo yaqaan qayluula qaala qayluulatan nebi maxamed iyo abibakar maalintii maka ay ka baxeen gabay waxaa jiray la tiriyey oo laga tiriyey hijrada rasuulka waxaa ka mid ahaa jaza allaahu rabu nnaasi khayra jazaa'ihi khaliilayni qaala khaymatay ummi macbadin kutubta siirada oo dhan wuu ku qoran yahay khaliilayni qaala ilaahay ha abaaliyo labada saaxiib ee qaalaa yidhi maaha qaalaa seexday wey waa qayluushaday weeye qaalaa khaymata ummi macbad khaymadii umi macbad labada seexday waa rasuulka iyo abi abibakar kolka qaala halkaa waxay ugu jirtaa maaha odhaah eh hurday ugu jirtaa wuu seexday bay ka dhigan tahay qaala hadda qaaladeenani wuu yidhi weeyaan laakiin wuu seexday odhan mayno qaala shaykhu alimaamu alcaalimu callaama halkaa waxaa ka soo kordhay talow muqadimadan hadda aynu akhriyayno ma waxa la sameeyey kitaabka dabadeed mise waxa la sameeyey kitaabka ay ma sheekhaa le mise sheekhu ma leh hadalku intaasi ku kooban yahay qaaladan ma sheekha kitaabka qoray baa ayaa yidhi mise sheekha kitaabka qoray ma odhanin qaaladan ma odhanin sheekhu qaaladan haddaynu qaadanno in hadalka sheekha ay ka mid tahay sheekhu isagu alxamdu lilaahi raafici darajaad buu ka bilowday basmalada iyo alxamdu lilaahi raafici darajaad qaala isagu ma yidhaahdeene wuxuu odhan lahaa qofka hadlaya sidii lagu yaqaanay ee qultu ahayd waxaan idhi buu odhan lahaa wuxuu yidhi weeyaan hadda waxaan idhi buu odhan lahaa hadduu sheekhii kitaabka qoran yahay waxaa kaloo meesha taalla sheekhu qaaladan maadi kama dhigeene ilan kitaabka markaasuu qorayaaye aquulu buu odhan lahaa aquulu aquulu waxaan leeyahay buu odhan lahaa haddaan leeyahayba kolka waxay ka dhigan tahay culimmadii kitaabka soo dadaabacday in yaray xagga hore ka haleeshiiyeen ayay ka dhigan tahay oo sheekha xagga hore hadalkiisii laga raaciyey waa suurtagal maqaalada sheekha inay ku biirto iyada lafteedu wejiyo kale ayay leedahay haddii maqaalada sheekha laga dhigo qaala wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii wuxuu yidhi ereyga sheekh ah ninkunbaa loo isticmaalaa gabadha looma isticmaalo waxaad odhanaysaa sheekh cali ama sheekh hebel laakiin gabadha sheekh faaduma meedaad maqasheen weligiin sheekh faatimo ereyga sheekh ah dumarka looma isticmaalo raggunbaa loo isticmaalaa dumarka waxaa u dhigmo baa la yidhaahdaa cajuuz dumarka af carabigii hore marka la eego ama luqa alcarabiya alfasiix marka la eego ninkuna waa shaykh markuu gaboobo gabadhuna markay gabowdo waa cajuuzun af carabiga waxaa la yaqaanaa waxyaabaha qaar marka la dhidigaynayo mufradkunbaa ta lagu daraa oo markaa imika aad doonaysa maalan jaalisun markaan idhaa jaalisun wuu fadhiyaa saw aha gabadh haddaan doonayo inaan ka dhiga maxaan ku darayey jaalisun ta un baan ku darayo jaalisatun un baan odhanayey waxyaabaha qaar ta'daasaa lagu kala gartaa rag iyo dumarka waxyaabaha gaarna carabtu laba magacoo kala duwan bay u bixiyeenba laba magacoo kala duwan kaasina waa magacaasaa lagu odhan kaasina waa magacaasaa lagu odhan waxa dhici karta in labkuna magac gooniyaba leeyahay dhadiguna magac gooniya isku magacba inayna ahayn baa dhici karta hadda ceesaantu maxay ahayd ceesaan bal ceesaan yaa carabi igu sheegaya ceesaan ya maczi waa riyahoo dhan haye ceesaan yaa garanaya waa canaaqun soo maaha orgi yaa garanaya haddaba mana ma orgi baynu nidhaha canaaqatunna ceesaan baynu nidhahnaa orgigu muxuu ahaa taysun isku magacba ma aha eeg isku magacba maaha or eeg yaa garanaya bal ii sheega nail yaa garanaya nail nail nail nail nail waa xamal ha nail waa xamal nail markaan idhaana nail eeg hadda isagii unbaan e, waxaan doonaya inaan idhahdo idaha tadhadig ee yar maxaa la odhan jiray saw nail maaha maxaan odhanaynaa waa raklun isku magac isku dhawaaqba maaha mid xamlun midna xamalun iyo raqlun isku dhawaaqba xataa maaha waxaan uga soconaa markaa shaykhun waa ninka gabadhuna maxay ahayd cajuuzun bay ahayd af carabiga in yar baa la arkay gabadhoo shaykhatun laleeyahay shaykhatun waa la arkay waa kii gabayaagu gabayga tirinayee lahaa watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun kaan lam taraa qablii asiiran yamaaniyan waxa igu qoslaysa bu ihi islaan ree yam ree cabshamiya ree cabdishamsiya islaan ree cabdishamsi baa igu qoslaysa buu yidhi waxaa la moodaa hortayba nin ree yamaneed oo asira inayna arag kaan lam taraa qabli asiiran yamaniyan wa tadxaku minii shaykhatun halkuu cajuuzun ka odhan lahaa buu shaykhatun ka yidhi kelimatu shaykh waa qofku markuu gaboobo luqada waxaa la yidhaha shaykha waa man dacana fi sini baa la yidhahdaa man dacana fi sini qofku markuu gaboobuu soo gotuu da' noqdo ayaa af carabiga sheekh la odhan jiray waa kii gabayaagu tilmaamayee lahaa zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin waay i waxay ii leedahay buu yidhi oday baa tahay anna odayma ii buu yidhi waa odaygii oo kale sheekhu luqadda saasuu ahaan jiray kadibna waxaa lagu idlaaqay qof kaste oo fadli leh ama qiimo leh walow carruurba ha ahaadee qofku hadduu ilaahay aqoon baro oo uu noqdo aqoonyahan isagoo caruur ah ayaa sheekh la odhan sheekh ibil baa la odhan hadda waa caruur sababtuna waxa weeye isticaara ku jirta ama waa majaazo qofka da'da ee cirada le waa la ixtiraamaa waa laga xishoodaa isagoo taagan lama fadhiisto waxyaabo badan baa la xeerin jiray qofkaas isagoo ixtiraam male markuu da-yuu gaboobo haddaba ninka dee ilaahay aqoonta barayna isagoo caruur ah ayuu haddana isna ixtiraam yeelanayaa maadaamay mushaabahadaasi ka dhaxayso ayaa kii aqoonta lahaana shaykh la odhanaya kii da'da ahaana shaykh la odhanaya kelimatu shaykh islaamka markaynu eegno qofkii koobaad ee sheekh loo bixiyey ama sheekh lagu idlaaqay sida sheekha sakhaawi uu sheegayo abibakar buu ahaa abibakrun sidiiq radia allaahu tacaala canhu abibakar baa u horreeyey cid sheekh lagu magacaa sheekha qaadata kelimatu shaykh marka la jamcinayo ilaa koob iyo toban jamac ayay leedahay sheekh marka jamac ka dhig lagu yidhaha jamcu tagsiir ah ilaa koob iyo toban jamac ayuu sheekhu leeyahay hoosta hoose sharax yaroo sajaacigu uu ku tiriyey ayaa jira oo hoosta ku qabanaya kayagani waa mashaayiku mashyuukhaau halkaa uu waxyaabahaa tirinayo sowma arkaysiin waa ilaa koob iyo toban jamac oo magacani uu leeyahay wey mashaayikhu mashyuukhaau mashyaakhatun kada shuyuukhun waashyaakhun washiikhaan faclamaa ومع شيخة جمع لشيخ وصغرا بضم وكسر في شيخ لتفهما مشايخ وجمع مشيوخاء وجمع كله مشيخة وجمع صدحات شيوخ وجمع أفراد أشياخ وجمع شناد شيخان وجمع لحاد shiikhatun waa jamc toddobaad shuyaykhun waa int labadaa gabay waxay koobsadeen ilaa sideed jamac culimadu ilaa koob iyo toban jamac oo magaca sheekhi uu leeyahay bay sheegaan qaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa imaam ereyga imaam ah waxaa loo yaqaanaa man kahurat atbaacuhu qofka haddii cidda taageersani ay badato imaam baa la odhanayaa ama dadka ka ka horreeyee horgala ha ahaato al alimaam waa nin fanni imaam ku ah ama madhab imaam ku ah ama ummad imaam u ah, oo ummaddu ay sor mariso weeyaan oo laga dambeeyo qadaayaad badan looga dambeeyo man kaurad atbaacuhu baa imaam loo yaqaanaa alcaalimu caalimka ahaa caalim waa qof aqoonyahana yahana weeye caalim waxa isku macno dhadhow in caalim lagu yidhaa iyo in faahim lagu yidhaa iyo in daari lagu yidhaa iyo waxyaabahaas isku macno dhadhow waa oge mid wax og weeyaan laakiin haddana ereygan caalimka ihi waa nin cilmi garanaya cilmigaasi noocuu dooniba ha ahaado qaala shaykhu sheekhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa alcallaamatu ee sii cilmi badanaha ahaa ereyga callaam waa cilmi badane ilmi hadda sii cilmi badane ma aha alla caalim waa aqoonyahan waa nin wax garanaya caalim waa nin caalima callaam haddaan bilaataa ka dhigo waa cilmi badane haddaan callaam ta ku daro oon callaamatun idha sii cilmi badane buu noqonayaa ereyga siibaa raacaysa haddii ta raaciyo alcallaama ee sii cilmi badanaha ahaa alcallaama waa sii cilmi badane dhadig maaha ta'daasi mubaalaqay sheegaysaa wasankuna sidiisaba mubaalaqu ahaa jamaalu lmutasadiriin jamaalu lmutasadiriin ragga safka hore quruxdoodii ayuu ahaa quruxdaa safka hore ummadda labeenteeda iyo inta safka hore lagu tilmaamo ayuu qurux usii ahaa buu ku leeyahay haddaba almutasadiriin waa jamcu mutasadirin waana mutaqadim baa la yidhahdaa ninka horeeya kolka ma cumri ahaan buu ku horeeyaa may-e culuumta ayuu ku horeeyaa baa la yidhaahdaa waa safka hore oo wax kasta xagga hore ayuu maray jamaalna waxaa la odhan jiray riqatulxusni baa la odhan jiray waxaa kaloo lagu idlaaqaa tanaasub alacdaa xubnaha isla la eg ee isku beegbeegan ayaa la yidhaahdaa hadda laakiin waa jamaal waa xusnigi waa quruxdii weeyi wataaju lquraa'i ragga wax akhriya cigaalkoogii ahaa ragga wax akhriya taajkoogii ay madaxa saaranayeen nin kasta oo wax akhriya waxa ka sii sarreeyaa taajkiisa weeyi sheekhana ka sii sarreeya markaa tadkiratu abi camrin sheekhii abi camr ibn اlcalaa waa la garanaya abi camr ibn اlcalaa waa culimadii luqadda weeyaan culimadii luqadda abi camar ibn alcalaa tadkiiradiisii iyo xusuustiisii wey haddii sheekhan la arkaba waxaa la xasuusanayaa uun abi camar baa la xasuusanaya wa sibaweyhi sheekhii sibaweyhi ayuu isna tadkiro u yahay iyo xusuus sibaweyhina wuu ku xasuusinayaa walfaraa'i sheekhii farre la odhan jirayna waad ku xasuusanaysaa saddexdaa sheekh oo culimmadii luqadda looga dambeeyey ah ayuu sheekhani ku xasuusinayaa buu ku yidhi ama lagu xasuusanayaa haddaba sheekha abi camar la yidhaah waa abi camar ibni calaa weeyaan waa nin caan ah oo luqawiyiinta agtooda aad caan uga ah magiciisa koob iyo labaatan qowl ayaa ku jira qowlka ugu dhadhow sawaabka zabaan baa la odhan jiray baa la yidhahdaa zabaan ayaa la odhan jiray abi camarna waa kunyadiisii oo kunyo uu lahaa ayay ahayd wuxuu geeriyooday boqol iyo dhowr iyo kontonkii markay hijiradu ahayd ayuu waddada shaam ku geeriyooday dariiqa shaam ayuu ku geeriyooday magacan abi camar ah camar camar wow baa lagu daraa aan la akhriyin wow aan la akhriyin baa lagu daraa camrun markaa le ra baa u dambaysa soo maaha dhawaaqayga wow yar baa ku jira camrun marka la leeyahay haddaba camrun saddex icraabood buu leeyahay waa la rafciyaa ilen waa ismiye waana la nasbiyaa waana la jaraa xilliga nasbaha wowgaa laguma daro waa mamnuuc xilliga nasbaha wowgaasi waa mamnuuc oo wow lagu dari maayo xilliga nasbaha waxaa lagu daraa oo qura xilliga rafcaha iyo xilliga jirka wowgan maxaa loogu daray maxaa horta wow loo soo qaatay waxaa la og yahay marka waxa la ziyaadiye la yidhaa xuruufulcila horta la ziyaadiya saddexda xarfu cilo mooye xaraf kale lama siyaadiyo wowgan waxaa lagu kala saarayaa cumar iyo camar cumar iyo camar markay bilaa xarakada yihiin in la kala gartaa la doonaya cumar iyo camar cumar iyo camar haddaan la xarakayn keebaad cumar u akriyi keebaad si camar u akriyi waxaad camar u akriyi ka wowga xagga dambe ku wata waxaad cumar u akriyi ka bilaa wowga ah waxa loo baahday cumar iyo camar xuruuftoodii waa saddex xaraf mid kastiba oo tartiibka ka midaysan bilaa xaraka markay kala yihiin in dadka la kala baraa la doonaya ilan af hore xaraka ma lahaan jirin cumar iyo camar waxa lagama maarmaan noqday baa la yidhi in midkood ziyaado lagu daro talow ma cumar ma cumar baa lagu dari ma camar baa lagu dari yaa ziyaadada lagu dari waxaa la yidhi ziyaadadii camar baa lagu daray su-aashaasi waxay leedahay talow maxaa cumarba loogu dari waayey wowga waxa loogu dari waayey cumar wuu culus yaho waa maalaayansarif wuu xanuunsaday laba ciladood baa ku dhacay cumar cumar waa maalaayansarif waxa ku jira calamnimo iyo wixii aynu odhan jirnay wasnulfucal ama cadli aan odhan jirnay labadaas ayaa ku dhacay magaca cumara wuu culus yahay cumar haddaba ziyaadada lama raacinayo yaa munsarifa oo caafimaad qaba camar baa caafimaad qaba camar baa ziyaado lagu daraya ziyaadadaasi kolley laba xaraf noqon mayso iyo wax ka badane hal xarafuun bay noqoni halka xarafee la ziyaadinayaa xuruuftii alifba'da ee siddeed iyo labaatanka ahayd xuruufulcillaha unbaa u habboon ziyaadada ilan markaa xilliga waqfiga ama xilliga kaafiyada ama wow baa la ziyaadiya hadduu magacani dame ku dhammaado ama ya baa la ziyaadiya hadduu kasro ku dhamaado ama alif baa la ziyaadiya hadduu fadxa ku dhammaado kolley xuruufulcillaha waa la ziyaadin jire xuruufulcillihii mid kamida aynu meesha ku darsanno xuruufulcillihii haddaba talow ma ya baan ka dhigaa mise alif baan ka dhigaa mise wow maxaa camar lagu darayaa waxaa lagu daray wow oo maxaa ya-da loo diiday ya-da waxaa loo diiday markan camarka yaa-ulmutakalim ay la socoto ee camrii laleeyahay ayaa haddii ya lagu dari lahaa yaa-ulmutakalimku markay la socoto u egaan lahaa yaa-ulmutakalimkii si looga badbaado horta yo inaga daaya haddaba alif ma ku siyaadinaa talow alif ma ku daraa oo ma idhaahdaa camar alif baan ku darayaa jawaabtu waa mayoo markuu munawanka mansuubka a yahay ayaa camran alif lagu dari jiray markaasoo kaana inooga egaanaya maxaa soo hadhay xuruuftii wow unbaa soo hadhay wow lagu darayaa haddaba camar oo wow baa xagga dambe lagaga dari su-aasheennu waxa weye ma wowgaasi waa rafcaha iyo nasbaha oo qura ayaa lagu daraa laakiin jerka laguma daro waxaan doonayaa jerka iyo rafcaha lagu daraa jerka iyo rafcaha unbaa wowga lagu daraa laakiin nasbaha laguma daro maxaa nasbaha loogu dari waayey camarku markuu nasbisan yahay miyaa cumarka la kala garto waxaa lagu leeyay markaa iskuma ega oo camarku alif buu sitaa camran tanwiin buu sitaa camran cumarkuna waa maalinserif oo alifkaa ma qaadanayo xilliga nasbaha saasaa looga maarmay qolada nuxaaddu nukat bay ka sameeyeen ama latiifay ka sameeyeenoo tusaalaha lasoo qaataa waa daraba zaydun camran daraba zaydun camran naxwaha kaasaa inta badan la tusaaleeya waa maxay macnuhu daraba zaydun camran daraba zaydun zayd baa garaacay camran camar buu garaacay warniyow maxaa camar loo garaacay wow yar buu soo xaday bay yidhaahdeen wuxuu zayd camar u garaacay wow yar buu soo xaday oo dulmiyaba wowgan yaree la socda ayaa meeluu ka keenay la garan laayahay dee waa in la garaacaa bay yidhahdeen markaa daraba zaydun camran gabay buu sheekeenani hoosta hoose ku qabanaya wuxuu leeyahay فيma cadاa نصب cمr أlحqna bه waawa إdaa calما yأتي وlam yuضف مأmuنa لبس بأn lm yأتi قاaفiyaة وlam يuصغر khلى min bdctarف waad haysiin baan u malaynaya waa boga labiyo labaatanaad ayuu shuruudaha marka wowga lagu darayo iyo marka kale uu inoo kala dhigdhigaya فيma cadاa نصب cمr أlحqna bه waawa إdaa calama yأتي walam yuضafi ma'muuna labsin ban lam yأti qaafiyatan walam yusagr khala min albida tarifi فيma cadaa naصbi camrin فيma cadaa naصba camrin camar nasbihiisa waxaa ka soo hadhay فيma cadaa ka ka soo hadhay dhexdiisa nasba camrin camar nasbihiisa waxaa ka soo hadhay talow camr nasbihiisa maxaa ka soo hadhay rafciya jer alxiqanna haleeshii kitaabkaygu uu khalday halkaa xarakada alxaqna buu yidhi alxiqanna bihi haleeshii camarka waawan wow haleeshii wow baa lagu darayaa waa goorma marka camarka wow lagu darayo idaa yaatii markuu yimaado calaman isagoo calama waa inuu calam yuuna nakiro noqonin walam yudaf waa inaan la idaafaynin oo mudaaf uuna ahayn ma'muuna labsin labsiga mid aamin laga yahay waa inuu yahay labsi mid aamin laga yahay ma'muuna labsin xaalada labsigiisa aamin laga yahay waa goorma talow marka labsiga aamin laga noqonayo waa bian lam yaati kaafiyatan markuna kaafiyo dhicin hadduu kaafiyo dhaco kaafiyadanna horsigeegu uu u baahdaba wow dee wowgii maxaa lagaga dari kollay kaafiyadaa wadatee walam yusakar yaan la taskhiirinin musakarna yuuna noqonin cumayr cumayr yaan la odhanin khalaa ka madhnaaday min al al ka madhnaaday yuuna alna markuu yaan la taskhiirinin isagoo al ka madhan buu ku yidhi bidaakan ictarif iska qiro war arrinkan iska qir oo camar marka wowga lagu darayo waa markuu shuruudaha leeyahay waa abi camar ninkii la odhan jiray wa sibaweyhi sibaweyhi waxa weeye naanays weeye ereygan sibawayhi waa imaamka nuxaadda kunyadiisana abuubishrin baa loo yaqaanaa magiciisana camrun baa la yidhaahdaa kelmaddan sibawayhi macnaheegu waa raa'ixatu tufaax raa'ixatu tufaax siibna waa tufaaxa baa la yidhaahdaa ereyga weyhiina waa raa'ixada baa la yidhaahdaa waa naacawdii tufaaxa ur yaroo tufaax ur tufaaxeed baa la yidhi magiciisiiba ur tufaaxeed kolka waxaa la yidhi raa'ixatu tufaax waxaa loogu bixiyey hooyadiibaa u ciyaarsiin jirtay sida tufaaxu uu isku laamaha tufaaxu ay u ciyaaraan ayaa inankani markuu yaraa hooyadii u ciyaarsiin jirtay saasay ragga qaarkood yidhaahdeen ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen meye nin qorqoran buu ahaa sida tufaaxu uu yahay wax yaroo u qorqoran ayuu u qorqornaan jiray ninkani ma aha ninkani nin asalkiisu carab ah isagoo imaamkii luqadda ah ayuuna haddana carab u dhalanin carab ma ahayn waxaa la eegay culimmada kutubta qortayba weynankoogu carab ma ahayn baa la yidhaahdaa weynankoogu dhinacaad eegtaba bal adigu maatusitaha eeg bal kutubta eeg mufasiriinta bal eeg bal luqawiyiinta eeg raggii wax qori jiray rag diinta bartay bay u badnaan jireen ama luqadda bartay ama diinta bartay bay u badnaan jireen walfara sheekha farre la yidhaahdaa isaga laftiisu waa nin luqawiya waxaa la yidhaahdaa wuxuu maail u ah xagga ictizaalka eeg lama yidhaha muctazili buu ahaa lama yidhaah laakiin muyuul baa ku jiray baa la yidhaha muyul muyuul ictizaaliya ayaa ka muuqda baa la odhan jiray tadkiratu abi camrin abi camar xusuustiisa ayuu sheekani yahay abi camar unbaad xasuusani haddaad sheekhan aragto kutubtiisa haddaad akridana kuwii abi camar unbaad unbaad xasuusani tadkiratu abi camrin haddaba tadkiratu abi camrin mubaalaqa ku jirto waa masder ereyga tadkiri'i masderkana dee marka shayga lagu idlaaqayo haddaan ku idhaa been baad sheegtay iyo hadaan ku idhaa been baaba tahay been yaroo cararaysaa tahay haddaan ku idhaa iyo balaaqo badan haddaan ku idhaa been lugaynaysaa tahay gebigaaga intaad shaksinimadii ka baxday oo khamiiskii iyo dharkii aad xidhnayd iyo halkaa aad iska dhigtay oo sidaad beenta u sheegaysay beentaadii aad sheegaysay ay ururtay unbaad noqotay wax muuqdo laakiin gebigiisu ka samaysan been muxuu ka samaysan yahay been yaroo cararaysa ka waran waa mubaalaqo haddaba sheekha mudakir buu yidhi inuu yidhaa ahay ahayd eg mudakiru abi camrin inuu yidhaa bu ahayd abi camr inuu yidhaa waaba xasuusta lafteedii buu yidhi tadkiratu abi camrin abi camr xasuustiisii weeye wa sibaweyhi sibaweyhi xasuustiisii weeye walfaraa'i farre xasuustiisii weeye abu muxamed sheekha waxaa la yidhaha kunyadiisa abu muxamed magiciisa shalaan soo sheegnay cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu cabdullaahi ibnu hishaam baa la yidhaha hishaam kaa dambe ma haysaa yuusuf baa ka horeeya cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu cabdillaahi ibnu yuusuf ibnu hishaam ilansaari fasax allaah allaha u waasiciyo fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa ilaahay ha u waasiciyo sheekha waxaynu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu qabriga u waasiciyo waxaad ogaatay kelmaddaa yaree fasax allaahu fii qabrihi waxa weeye waxyaabaha ixtiraaska loo yaqaano waxay inaga ilaalisay hadalkaa hore sheekhu inuu lahaa bay diideysaa waxay ka dhigan tahay hadalkaa hore sheekhu ma lahayn hadduu sheekhu leeyahay muxuu odhan lahaa ya ilaahay qabriga hay waasiciyo miyuu miyuu isku ducayn lahaa isagoo nool inuu dembi dhaaf iyo weydiistay ahayd haddii kalena inuu isagu da qaab khitaabeed iskugu duceeye qaab mutakalim iskugu duceeyey noqon lahayd intaa yaree hore sheekha waa kitaabkiisa waa lagu daray waa lagu daray oo ajruumigaba bade rag baad aragteen xamdalo ku daray ilan ajruumigu alxamdulilah kama bilaabin kitaabkiisi alkalaamu unbu ka bilaabay ragga qaarkood ba ataa bisin kama bilaabin ba yidhahdeen alkalaamu unbu ka bilaabay ajruumigu wuxuu yihi sheekaasi waa kan hadalkiisii alxamdu lilaah ilaah baa mahadle raafici darajaati derajooyinka ka kor u qaada ayaa mahadle liman kii ka kor ugu qaada inkhafada u tawaaducay lijalaalihi liajli jalaalihi ilaahay jalaalkiisa iyo weynidiisa dartii wa faatixi lbarakaati barakooyinka allaha fura ayaa mahadle liman qofkii u fura intasaba isku taaga lishukri ifdaalihi fadliyadiisa iyo ifdaalkiisa mahadnaqiisa sheekhu halkaa hal jumlo oo muhiim ah ayuu kaga hadlay waa alxamdullah waa qodobkii labaad ee ninka kitaabka qore lagama maarmaanka u ahaa qodobka koobaad basmalay ahayd haddaad kitaab qorto bisinka bilow waa kow qodobka labaadna waa alxamdullah iqtidaa'an bilkitaab alcaziiz adigoo ku dayanaya kitaabka qur'aanka ah ilaahay baa ku furfurtay suuradda koobaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekhu haddaba xamdalu kitaabkiisan ku bilowday alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale buu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba jumlada talow ilaahay uu ugu mahadnaqay ma jumla ismiyabaa mise waa jumla ficliya ma jumlo ismiye a buu ilaahay ugu mahadnaqay sheekhu mise jumlo ficliye a buu ilaahay ugu mahadnaqay jumla ismiya buu ugu mahadnaqo oo mubtadiya khabar ka kooban alxamdu lilah ilaah baa mahadle buu yidhi waa jumlo ismiye ah, oo mubtadiya khabar ka kooban sheekhu wuxuu u doortay ismiyada maadaamoo daatada ilaahay ayna isbedbedelin wuxuu leeyahay jumlada ismiyadu dawaan bay faa'iideysaa siduu ilaahay daa'im u yahay dee haddaba xamdi ku habboon dawaamka jumlada dawaamka faa'iideysa ilaahay aynu ugu mahadnaqno alxamdu lilah mar kasta ilaahay baa xamdi iskale mahad iskale bay ka dhigan tahay alxamdu lilah ama asha jinsiye ka dhigo ama asha cahdiyo ka dhigo alxamdu xamdi oo dhan xamdiga haba ii kala qaadqaadin war mahad oo dhan lilaahi ilaahay baa iskale mahad oo dhan ilaahay baa iskale horta xamdigu muxuu ahaan jiray xamdigu wuxuu ahaan jiray inaad ammaanto qof inaad ammaanto ayaa xamdi loo yaqaanaa oo haddaba haddii ammaan oo dhan ilaahay iska leeyahay soo inaga dadka ammaana mayna dembi inagu noqonaynin markaad tidhaa maasha allah ninkani aqoon buu leeyahy waa nin cilmi le markaad tidhaa waa amaan yaad ammaantay dee qof baad ammaantay sawnaga halkan le alxamdulilah ilaahay unbaa mahad iska leh ilaahay unbaa la ammaanaayo ammaan iska le sawnaga leh maxaa kaa siiyey kani wuu aqoon baday kani maal buu leey kani wuu qurux baday kani wuu dadaal baday waa maxay waxaasoo dhan waxay ka dhigan tahay haddaad tidhaha wuu aqoon badan yahay ood ninkan ammaanto ood ku ammaanto aqoon aad ku ammaanto aqoontan ma isagaa samaystay mise allah baa siiyey oo ku arsaaqay allah baa siiyey saw ma aha aqoontan yaa ku ammaanan markaa xaqiiqa ahaan allah baa ku ammaanan waxaad fahamtay haddaba inuu ammaan oo dhan ilaahay iska leeyahay markanaad leedahay ninkani waa nin noocaaya dee waxaanad ku ammaanaysa isagu banaan cidlaa kama qaadane ilaahay baa u ogolaaday oo u sameeyey oo siiyey kolka ilaahay baa dhab ahaan ku ammaanan bay ka dhigan tahay alxamdu xamdi lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday ilaahay unbaa unbaa la mahadiyaa alxamdu lilah culimmadu waxay yidhaahdeen maadaamuu sheekhu bisin soo akriyey oo bismi illaahi araxmaani araxiim uu soo yidhi halkani miyayna ahayn walxamdu lilaah inuu yidhaah ilan bisim baa ka horreeye jumlooyinka waa laysku cadcadfaa hadalku si uu kugu soo ururo markaad jumlo aragtay jumlada labaad bannaan laguma sii daayo jumlooyinka waa la laysku cadcadfaa bismi illaahi araxmaani araxiim walxamdu lilah inuu yidhaah mayna ahayn wow inuu keeno si labada jumlood ay iskugu cadfanaadaan sheekh uu iska daayey ilaahay baaba kitaabka qur'aankaa ka daayay oon alxamdu lilah odhan kii oo ka horeeya sababtuna waxa weeyaan haddii caadif la keeno alxamdu la yidhaa qofku wuxuu moodayaa xamdaladu inayna maqsuud ahayne inay taabic tahay walxamdu hadii la yidhaha saw xamdigani matbuucun muxuu noqonaya ma taabicba mise waa matbuuc saw xamdigani taabic ma aha yaana matbuuc noqonaya markaa basmalada ayaa matbuuco dee wax lagu cadfayaa saw maaha de xamdaladii taabic bay kaa noqotay maqsuudba maha waa taabic baa lagu odhanaya si loo ogaado xamdalada lafteedu in sideeda loogu qasdayo war ha laga daayo alamdu yaan la odhane alxamdu ha la yidhaahdo alxamdu lilah ilaah baa mahadle raafici darajaati derajooyinka allaha kor u qaada ayaa mahadle raafici darajaat ilaaha derajooyinka kor u qaada talow ilaahay yuu derajo siiyaa uu derajadiisa kor u qaadaa liman inkhafada lijalaalih waa ninka tawaaduca ee ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa u tawaaduca ma og tahay haddaad iskibriso ilaahay inuu dhulka hoos kuugu celin haddaad se tawaaducdo ilaahay inuu saray iyo kor kuu qaadi ma og tahay wuxuu idhi raafici darajaad waxaan u mahadnaqayaa allaha derajooyinka rifco iyo koruqaad ugu sameeya liman inkhafada ka u tawaaduca lijalaalihi weynidiisa liajli jalaalihi ereyga raafic waa ismi faacil oo rafcuu ka yimid rafcaduna waa aliclaa ama kor u qaad ayay noqonaysaa addarajaad waa damcu daraja waa mansilada ayaa loo yaqaanaa waxaase laysku qabtay derajadu ma kullu mansilatin baa ama ha ahaato caliyatan ama ha ahaato daniyatan ma mansilo oo dhan baa derajo la yidhaahdaa ragga qaar baa haa yidhi ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen manziladu hadday tahay derajadu manziladu hadday tahay mid caliyo ah oo sarraysa derajaa la yidhaahdaa hadday tahay laakiin mid daniye ah oo hoosaysa dereg baa loo yaqaanaa ina almunaafiqiin fi darki alasfal kolkaa derki baa la yidhaahdaa haddii ay tahay hoosayn derki baa loo yaqaanaa oo way kala duwan tahay derajo iyo derki baa iska soo horjeeda ragga qaarkoodna labadaba daraja la isla odhanayaa bay yidhahdeen raafici darajaad allaha darajooyinka kor u qaada liman liajli eh, liman qofkii dartii ayuu kor ugu qaadaya inkhafada u tawaaduca lijalaalihi liajli jalaalihi qofka inkhifaadku atawaaduc baa looga jeedaa alinkhifaad huwa tawaaduc baa la yidhahdaa waa tawaaduca qofku markuu u tawaaduco ilaahay cadamadiisa subxaanahu wa tacaala markuu isdhul dhigo ilaahay dartii licadamatiina uu iskugu dhul dhigo ayaa la oranayaa waa inkhafada lijalaalihi waxaa jira halkan sheekhu wuxuu ishaaraya alxamdu lilah raafici darajaad markuu yidhi ninka halkan soo gaadhay inuu yahay nin aqoon leh waa nin aqoon leh unbaa cashirka dhiganaya aqoontuna sideedaba ilaahay baa darajo qofka ku siiya waxaa la yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu waaladiina uutuu lcilma darajaatin halkaas talmiix baa loo yaqaanaa hadda eeg qofku hadduu sheekh yahay ama uu caalim yahay laba derajo ayuu ilaahay agtiisa ku leeyahay derajada iimaanka yarfac illaahu aladiina aamanuu iimaanku sidiisa daraju ayuu leeyahay waa derajat liimaan waa ta koobaad waladiina uutu lcilma darajaatna waladiina uutu lcilmadani waa darajo labaad oo tii iimaanka dheeraadka ah laba derajo ayaad leedahay derajat liimaan iyo darajatu lcilmi oo mid kastiba sideeda jamacu ah raafici darajaad aayaadkaasuu talmiixinayaa sheekhu waxaa la yidhaahdaa baraaco saddex baraaco ayaa jira saddex baraaco oo qofka balaaqada le laga rabo baraaca baraaco waxa la dhaha baraacatu listihlaal kitaab marka aada qoraysid ama aada khudbad gelaysid haddaad maanta khudbad gelaysid mawduuca khudbadda adoon sheegin xamdaladaada waa inay ka muuqato maala haddaad ka hadlaysid soon maxaad ka dhigi khudbadaada alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna siyaam eeg maan la fahmin markaa hadda weli mawduucii maadan gaadhin haddaad xaj ka hadlaysid maxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi alqaa'ili fii muxkami kitaabi walilaahi cala annaasi xiju lbeyt war miyaan la fahmin kolka waxaa la yidhaahdaa kolka baraacatlstihlaal baraacada loo yaqaan ee ragga luqadda iyo aqoonta ay isticmaalaan waa hadalkaaga arartiisa hore ha ka dhex muuqato waxaad soo wadataa arartaada waa inay ka dhex muuqato waxa aad soo wadataa sheekhu raafic buu yidhi maxaa meesha laga garanaya raafic waa cilmigii rafcaha ka warramayey markaa raafic rafco cilmigii rafcaha ka warramayey ayaynu meeshan haddaba culima ka qaadanay rafco raafic rafcaynu kolka ka qaadanay cilmiga rafcaha ka warramaya ma ma xadiid ba ma fiqhi ba ma balaaqa ma naxwa waa ayo raafici darajaad markuu sheekhu yidhi arma la gartay horta fannigan rafca ayaa ka warrama naxw liman inkhafada inkhafada ka warran waa khafdihii weeyi wa faatixi lbarakaat faatix ka warran faatix fatxaha ayaa ka warrama waa naxwa ka warrama liman intasaba lishukrihi intasaba muxuu noqonayaa liman intasaba waa nasbihii weeyi kolka waxaynu fahanay isla hadda inuu sheekhu baraacatulistihlaal khudbadiisa uga jeedo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay uunbay u sugnaatay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha raafici darajaati derajooyinka kor u qaada nimankiibuu kor ugu qaadaa inkhafada u tawaaducay ilaahay u tawaaducay ilaahay u tawaaducay liman qofka inkhafada tawaaducay ilaahay u tawaaducay liman inkhafada lilaah liman inkhafada eh, halkaa maxaa ku jira ha odhanin liman inkhafada lijalaalihi ha odhanin eeg jalaalka eeg silo ayaynu ka dhigaynaaye hamoodina culima tacliil liman inkhafada ka tawaaducay lijalaalihi weynidiisa ka u tawaaducay ha odhan waa masale khilaafiya masaladaasi aad u adag welibana khilaafkeegu waxaa jira culimadu waxay idhaahdeen horta marka la tawaaducayo tawaaducu waa cibaado cibaadada ma ilaahay baa loo tawaaducaa mise sifadiisaa loo tawaaducaa ma lilaah baa loo tawaaducaa mise lijalaalilah baa loo tawaaducaa lilaah baa loo tawaaducaa haddaba haddaynu inkhafada iyo lijalaali haddaynu isku xidhno uun toos waxa ka dhalanaya inaad tidhaahdo qofkan ilaahay uma tawaaducaye sifadiis unbuu u tawaaducaya sidaa darteed sheekhii maalikiga ahaa ee kitaabkii usuulka ahaa ee qoray isoo sheeg kitaabkan farqiga la yidhaah wuxuu yidhi waxaan banaanayn buu yidhi in la isticmaalo سبحان من تواضع لعظمته كل شيء سبحان من تواضع لعظمته كل شيء عظمadaas ku leeyahay maadaama tawaadaca liadamati aad tidhi subxaana man tawaadaca lilah baad ina inaad tidhaa bay ahayd moogtahay halkaasay kolkaa la mareen rag badan baa halkaa ku tegey oo culimo ah inaadan odhanaynin hadalladaas oo kale inaadan ku macnaynaynin laakiin waxaad odhan kartaa liman inkhafada lilah lijalaalihi oo kale maalan oo inkhafada wuu tawaaducay ilaahay buu tawaaducay laakiin lijalaalihi buu ugu tawaaducay lijalaalihi ayuu ugu tawaaducay eeg jalaalka uma tawaaducayo isagu waa sababtii buu noqday markaa halkaasay la mareen culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war sidan ay tahay waa lagu macnayn karaaye waxba yaan mushkilad mas'alada la yskaga dhigin liman qofkii ayuu ilaahay kor ugu qaadayaa derajooyinka inkhafada u tawaaducay ilaahay lijalaalihi weynidiisa dartiina ugu tawaaducay wa faatixilbarakaati barakooyinka allaha fura faatix waa ismi faacil mursil baa looga jeedaa waa mursililbarakaat allaha barakooyinka fura albarakaat waa jamcu baraka waxaana luqadda loo yaqaanaa annumuwu wa ziyaadatu lkhayr baa la yidhaahdaa faatixilbarakaat allaha barakooyinka fura ilaahay baa cumriga kuu barakayn oo camalka kuu barakayn oo aqoonta kuu barakayn waa ayo laakiin liman intasaba ninka isku taaga lishukri ifdaalihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa inuu ka mahadnaqo weli ilaahay ma u mahadnaqday oo caafimaadku ku siiyey ma ugu mahadnaqday ilaahay ma u mahadnaqday oo nimcadan uu ku siiye nicmatulislaama ma ugu mahadnaqday ilaahay ma u mahadnaqday oo waafajinta uu ku waafajiyey khayrka ma ugu mahadnaqday ilayn xoog xoog maaha e xeelad maaha waa ilaahay nimcadiisii waafajintiisii wey subxaanahu wa tacaala barakooyin buu ilaahay kuu fari ayay kuu furayaa haddaad shukri naq samayso nimcadiisa haddaad ka shukri naqdo ilaahay baa barakooyinka kuu furi sheekhu halkan wuxuu talmiixinayaa lain shakartum laaziidannakum haddaad igu shukridiin waan idiin ziyaadini ziyaadadaasi waa maxay faatix albarakaat waa maxay albaraka maxaynu ku macnaynay hadda markaynu macnaynaynay barakada waxaynu nidhi waa anumuw wa ziyaadat lkhayr waa ziyaadadii faatixi lbarakaat barakooyin buu ilaahay kuu furayaa wada khayr ziyaado ah ayuu ilaahay ku siinaya waa naqdo hadaad mahad naqdo weeyi wa faatixi lbarakaati barakooyinka allaha fura liman kii u fura intasaba isku taagay lishukri ifdaalihi ifdaalkiisa iyo fadligiisa inuu ka mahadnaqo halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay wixii khaaliqa ku tacalluqayay oo qodobka labaada xamdaladu khaaliqay ku tacalluqdaa allah bay ku tacalluqdaa wuxuu doonayaa waxa makhluuqa ku tacalluqa makhluuqa ka ugu mudan shayga ku tacalluqa inuu halkan haddana isna uu gudbo ayuu doonayaa wasalaatu salaad iyo wa salaamu salaami calaa man kii dushiisa ha ahaato madad calayhi ay ka dul dhisatay alfasaaxatu fasaaxaduba riwaaqahaa teendhadeedii wuxuu hi waxaan ku salliyayaa kay fasaaxadu teendhada yar ka dul dhisatay fasaaxadii baaba guri yar ka dul dhisatay meesha halkaasaan ku salliyayaa fasaaxadu ay guriga ka dul dhisatay ma magacaabinba wuu iska dhaafay talow waa ayo ka ay fasaaxadu guriga ka dul dhisatay waa ereygan laftiisaa balaaqa ah fasaaxadii baa ka dul dhisatay markuu ku haddaba wasalaatu wasalaam ereyga asalaad iyo ereyga asalaam waa laba erey oo isku dhadhow asalaad marka laga hadlayo asalaad waa raxmad xagga rabbi ka timaada oo tacdiim uu weheliyo tacdiim weyniba weynayn baa wehelisa waa raxma min allah oo maca tacdiimin wa taqdiirin wa tashriifina raxmaddaa haddaba tacdiimka iyo taqdiirka iyo tashriifka wadata ayaa asalaax loo yaqaanaa asalaamna waa badbaadin weeye qofka la badbaadiyo wasalaatu wasalaamu salligii weeyaanoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maadaamuu dhammaanteen abaal inagu leeyahay maxaynu samaynaa qofka abaalka kugu leh muxuu rasuulku yidhi man sanaca ilayku macruufan hee fakaafi'uuhu qofku hadduu wanaag kugu leeyahay mukaafa'a la sameeyaa soomaalidu way ka maahmaaheen oo af wax cunay xishoo bay yidhaahdeen hadduu qofku waxoogaa kuu dhiibo kama hortegi kartid bay ku leeyihiin waayo dee wax abaal buu kugu leeyahay abaal waxbuu kugu leeyahay nebi maxamed iyo abibakar maalintii rasuulka gaalku garhka qabanayey abibakar saw seefta babac babac uguma dhufanin siidaa markuu lahaa rasuulka garhka wuu caayay abibakar kelmad aad u xun buu ku yidhi ninkaa gaalka ah ninkaa gaalka ahaa markaa kelmad aad u xun buu ku yidhi imsas badralaata ayuu ku yidhi oo kelmadee aada u xun cay ah ninkii waa isaga laftiis waa nin aan baqaynun haybaysanaynin wuxuu idhi abibakar waan u jawaabi lahaaye abaal buu igu lahaa buu yidhi abaalkii baan xasuustay buu yidhi abaal uu igu lahaa ayaan xasuustay buu yidhi waxaynu ognahay waa jaahiligiibaa abaalka sidaa u tixgelinayey nebigu wuxuu idhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu war abaalmarin adna isku day inaad wuxuun u samayso nebi maxamed haddaba ilaahay baa sababtiisa inagu badbaadiyey adduun iyo aakharaba maxaynu samaynaa haddaba dee aynu ku sallina qun waa inaan ku sallinno rasuulka sala allahu calayhi wasalam oon salligiisa badinno ilaahay baa ina amray ba aayad qur'aana oo ina yidhi welibana amarka ilaahay salliga ina amray amarrada uu ka duwan xataa ka salaada uu ka duwan yahay ka sekada uu ka duwan yahay ka xajka uu ka duwan yahay qaab kalaa laynoo amray oo balaaqaysan laynama odhan ilaahay wuu tukadaayo tukada laynama odhan ilaahay zakuu bixiyaayo zake bixiya laynama odhan malaa'igtu waa noocan laakiin amarkaa waxaa layna yidhi إن allaha wa malaa'ikatahu eeg jumladu waa ismiyo ereyga ina baa lagu bilaabay oo tawkiida in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy way ku saliyaan rasuulka sala allahu alayh wasalam ilaah iyo malaa'igtuba yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima yaa ayuha naasu saluu lama odhan war gaal muxuu nebiga kaga sallii miyaa kaa loo baahan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu war inta iimaanka le waxgaradkow inta iimaanka inta inta ka noolay inta ruuxdoodu ay nooshahay yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu waa amar alamru lmutlaq maxay culimadu odhan jireen usuulu fiqiga yaqtadi lwujuub kolkaa inuu salligii waajib noqday waad aragtaa xilliguu waajib noqonayuun baynu isweydiinaynaa waa goorma salligu goormu waajib yahay culimada qaar waxay yidhaahdeen jamac sideennan oo kali markay isku yimaadiin inay nebiga ku salliyaan waa waajib sala allahu calayhi wasalam xadiidu abi hurayra bay deliishanayaan jamacintay meel iskuguma yimaadiin xuska alla iyo salliga kama tagaan ilaa calayhim tira tira lafdigii tirada ahaa ee qoomamada ahaa bay deliishanayaan culimmada qaar waxay yidhahdeen ormeye marka nebiga magiciisa la maqlo sala allahu calayhi wasalam in lagu salliyaa markaasuu waajib tahay mar kastoo magaca rasuulka aad maqasho waxay deliishanayaan xadiidkii nebiga duruq kala duwan buu ku soo arooray inkastoo ducfi sanadka ku jiro uu rasuulku jaranjarada mimbarka korayuu aamin aamin lahaa waxaa kamid mid ah ninka magacaaga maqlee kugu sallii waaya naarta allah ku fogeeya aamiin dheh waxay idhahdeen nabiga in markaad magaciisa maqasho ku salida waajib inay tahay miyaadan arkaynin halkaasaan ka qaadanay salligu inuu yahay markastoo magaca rasuulka la maqlo sala allahu alayhi wasalam in lagu salliya waajib inay tahay culimada qaar baa halkaa ku tegey culimada qaar waxay yidhahdeen waa sida xajko oo kaleo cumrigaaga intaad nooshay haddaad maalinuu nebi maxamed ku saliday maalinun haddaad rasuulka ku salido waajibkii wuu kaa dhacay imaamu shaafici wuxuu yidhahdu intaa midnama qabee salaadan qabaa inuu salligu waajib yahay salaad kastoo tukanaysa atixiyaadka haddaad salliga ka tagto atixiyaadka dambe kuuma jirto waa ka gabayga ku tirinayee leh yaa aala beyti rasuulillaahi xubukumu fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi alqadri annakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu aalka ayuu hadda la hadlaya laakiin waa salligii guud ayuu halkaa ku soo qaatay wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa mankii dushiisa ha ahaato madad ay ka taagatay calayhi dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa teendhadeedii fasaaxadu kay ku dul nasatay ee guri bay ka dul dhisatay halka guriga laga dul dhistaa waa waa maxay waa meel loo hoydo sow maaha waa hoyga fasaaxadaan ku sallayayaa idhi hawey markaa fasaaxadu halkay u hoyanaysay halkaasaan ku waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam nebi maxamed fasaaxadu ha soo wareegto xooluhu ha foofaan ha dareeraan halkey baa u ballana halkay ku soo noqdaan neef kastoo baxaase xeradiisii ma yimaado waxaa adduunka fasaaxa dhex ee ilaahay dadka geliyey halkay u hoyataa waa halkey ay fadhiisataa buu kuleeyahay markaa waa balaaqa ahaan nebi maxamed ayay kusoo hoyataa buu kuleeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam jawaamiculkelim baa la siiyey xadiid waxaa jira sanad ahaan runtii ma aha saxiix waxa weeye xadiidka odhanaya ana afsaxu man nataqa bibaad bayda anii min quraysh xadiidka macnihiisu waa sax kutub badanina way soo qaataan laakiin sanad ahaan culimmadu inta badan culamaa'ulxadiid waxbay ka sheegaan ana afsaxu man nataqa bidaad anugu waxaan ahay cid lafdiga daad ad tidhaahda ama daadka ku hadasha kii ugu fasaaxada badnaa waa luga alcarabiya kii ku hadlay kii ugu fasaaxada badnaa weeye ana afsaxu man nataqa bidaad bayda anii min quraysh istinahaasina bayda anii min quraysh balaaqo kaluuma sii kordhinayaaba nebigu inuu haddaba fasaaxo lahaa ma cid baa ka doodaysa nebi maxamed in jawaamiculkelim la siiyey ma cid baa ka doodaysa rasuulka jawaamiculkelim yaan la siinin bal waxaad eegtaa adiga mucaamaladaada adduun iyo aakharaba saddex jumlu kusoo ururiyey xadiidu abidar mu aha saddex jumlo oo qura ayuu rasuulku ku soo ururiyey maxaa la yidhi itaqi llaha ma kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan adduun iyo aakharo wax laga tegey ma jiro adduun iyo aakharo waa saddex kelmadood oo saddex jumlo oo qura weeye eeg itaqi llaha xayumaa kunta meel kastood joogto ilaahay ka baq markaad carruurtaada la joogto ehelkaaga la joogto banaanka aad joogto cidlada aad joogto xumaha aad ku dhex jirto masaajida aad joogto habeenka maalinta colaada maxaan ku dhaha nabadda maxaan ku dhaha dul marka laysdilayo lays markaad cadhaysan tahay markaadan cadhaysnayn war itaqi llaha xayumaa kunta wax laga tegey ma ittaqi laaha xayumaa kunta adiga khaaliqa wixii idin dhexeeyey wey adiga khaaliqa wixii idin dhexeeyey oo dhan ba halkaa ku sheegan saad ilaahay u caabudi lahayd oo dhan bashar baate hadday wax kaa siibtaan ka waran wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa waa hadalkii hor unbay tani jumladan labaad taba socotaa wa atbici sayi'ata alxasana tamxuhaa hadduu xuma kaa dhaco bashar baa tahaye wanaag ka dambaysii wuu tirtir wuu maydhiye isagaa adigu wa atbici sayi'ata talow sidee dadka loola dhaqmaa sidee loola dhaqmaa dadka eeg waalid baa jiro oo owlaad baa jirto oo reera jiro oo asxaab baa jirto oo tol baa jiro oo maxaan ku dhaha culimaa jirto oo arday baa jiro sidee dadka loola dhaqmaa wakhaaliq innaasa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan hadda wakhaaliq ilmuslimiin lama odhan nebigu wakhaaliq ilmuslimiin lama odhan ma waxaad moodaysaa muslimiinta inaad dhaqan fiican iyaga kula dhaqmi gaaladana dhaqan qallafsan oo xunxun inaad kula dhaqmi ya wakhaaliq innaasa waa naas soomaalidu way ka maamaheen waxay gaalka gawrac gartiisana sii bay yidhaahdeen wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasanin eg waa gaal iyo islaamba akhlaaq wanaagsan qofkan gaalka waxaa loo baahay akhlaaqdaada markuu arko inuu soo islaamo dhaqanka aad haysatay iyo diintaada akhlaaqdani ka turjumaysaa rasuulka fasaaxadiisii wataa wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa mankii dushiisa ha ahaato madad ay taagatay calayhi dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa teendhadeedii oo washadad ay adkaysay bihi bisababihi isaga sababtiisa albalaaqatu balaaqadu nidaaqahaa dhexdeediiy suunkeegii dartiibay rasuulka dartiibay balaaqaduba dhexda u xidhatay waxaasi dhexdu xidhay maxaa la yidhahdaa hebelo guntiga giiji goormaa la yidhaahdaa waa dadaal sawma balaaqadii baa hinaastay wey markay rasuulka aragtay balaaqadiiba way hinaastay markay rasuulka balaaqadiisii aragto dhexday giijisatay si ay rasuulka tartan ula gasho washadad ay adkaysatay bihi isaga dartii albalaaqatu balaaqadu niaaqaha suunkeegiiyo dhexdeedii almabcuuhi kii la soo diray bilaayaati aayado lagu soo diray albaahirati baabi'inaya waxaa ka hor yimaadoo dhan waxaan ku salliyayaa buu yidhi kii lagu soo diray aayadaha ereygaa alaayaat ah culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa alaayaat alqur'aaniya alaayaat waa alaayaat alqur'aaniya ayaa looga jeedaa bay yidhahay waa jamcu aaya calaamad bay ahayd waxaa dhici kara in looga jeedo alaayaat alqur'aaniya walxujaj marka la yidhaahdana xujajkaasi waa wax ka xujadu waa jamcu xujati xujajku waa jamcu xujatin wayna ka caamsan yihiin oo way ka caamsan yihiin aayadda qur'aaniga ahoo ama aayad kawniya bay xujadu noqoni aayad kawniya cadceedan iyo habeenkan iyo dhulkan iyo cirkan iyo aayad kawniya ama waxay noqon karaan aayad qur'aaniya kolkaa muxuu noqonayaa aayaadka iyo xujajka cadafka la laysku cadfay waa cadfu caamin calaa khaas cadfu caamin calaa khaas buu noqonaya waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen al-aayaadka hore waxaa xujajkan dambe waxaa dhici kara inay noqdaan kuwo muqaarin la'a rasuulka dacwadii een risaaladiisii iyo kuwo aan muqaarin la ahayn oo cagsi buu markaana noqonayaa washadad ay adkaysatay bihi bisababihi isaga sababtiisa albalaaqatu balaaqadu nidaaqahaa dhexdeediiyo soonkii almabcuuhi oo la soo diray bil aayaati aayado ayaa lagu soo diray waa jamcu aayatin waana calaamadda albaahirati oo ka awood badanaysa wax kastoo ka hor yimaada waalxujaji xujooyinna waa lagu soo diray rasuulka sala allahu calayh wasalam almunazali calayhi waxaa lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan qur'aanka oo carabiyun carabiya qur'aanka oo hayru dii ciwajin qalloocanu saaxiib ahayn qur'aan aan qallooc lahayn baa lagu soo dejiyey qur'aan carabiya oon qallooc lahaynna waa lagu soo dejiyey qur'aanka talow erey aan carabi ahayn ma dhex dhici karaa waa mas'alo meel kale u baahan in lagaga hadlo wa calaa aalihi aalkiisiina waan ku salliyayaa oon ku salaamayaa wa aalihi rasuulka aalkiisii aalkaasi waa banu haashim iyo iyo banu mudalib labadaa reer rasuulka sala allahu calayhi wasalam afar jilib bay ahaayeen jilibadiisa hoose afar bay ahaayeen rasuulku wuxuu ahaa banu haashim buu ka soo banu mudalib buu ka soo jeeday waa banu haashim iyo banu mudalib iyo iyo cabdushams iyo nawfal afartaasaa la kala odhan jiray waa jilibadii rasuulka ooy dee adeeradii iyo faamilkoogii hoose qabiilkay ka koobnaayeen afartaa qabiil bay ahaayeen waa banu muطalib iyo banu haashim iyo maxaanku idhaahdaa cabdishamsi iyo nawfal afartuba waa wada walaalo cuثmaan ibnu cafaan markaan soo qaadano cabdishamsi buu ka soo jeeday reer beni cabdishamsi buu ahaa cuثmaan oo rasuulka dee waxba mayna kala tirsanaynin haddaba afartaa jilib ee walaalaha ah ayaa laba ka ay aalkii noqdeen banu muطalib iyo banu haashim waa aalkii laba ka midihiina aalka waa laga saaray oo cabdishamsi iyo nawfal aalka kuma jiraan labadaa reer aalka laguma soo daro waayo axaadiis baaba dee ku soo aroortay waxaa kaloo jira rasuulka markii cunaqabatada reerkooga la saaray ee qureesh ay shirtay ee ay yidhaahdeen ninkaa noo soo dhiiba waa maxamed bay ujee rasuulkay ujeedaan waanu diliye banu haashim iyo banu mudalib gaal iyo islaamba way israaceen sidaa dartood hablahooga lama guursanaynin waxna lagama iibinayn dadkana wax kamayna iibsanaynin gaajo ayay caruurtoodu laagaha maka ka dhex ooyi jireen waxay cunaan markay waayeen labadaa reer labadan kale ee cabdushamsi iyo nawfalna carabtiibay soo raaceenoo waxay yidhaahdeen maxamed ha la soo dhiibay si loo dilo wa calaa aalihi aalkiisii ayaan ku salliyaynaa rasuulka aalkiisii sheekhu calaa buu ku daray wa aalihi ma odhan wa calaa aalihi buu yidhi wuxuu calaa ugu daray ma nimanka shiicada loo yaqaanaa waxay aamineen inaan calaa aalihi la odhan karayninba nin shiici ihi calaa aalihi ma odhanayo wa aalihi qura buu odhanaya ninku hadduu shiici yahay calaadaa u iska lacnad baa ku soo aroortay bay yidhaahdeen xadiid baa soo arooray bay yidhaahdeen lacnad sheegaya ninka aalka calaa ku dara wa calaa aalihi waa lacnad bay yidhahdeen iyagu agtooda kolkaa wa aalihi waa inaanu nidha bal aduu axaadiista bukhaariga ku qoran dib ugu noqo waa calaadaa lagama reebaba calaadan ay diidan yihiin lagama reebaba way ku jirtaayo way la socotaa wa calaa aalihi ereygan aalihi xaguu ka yimid qole waxay idhaahdeen ereygan aalihi luqadda marka laga hadlayo ahli buu ahaa asalkiisu ahlun ahlun kolkaa ahlun buu ahaayo waa mustaxiq haddaba ahligu oo mustaxiqa ah ha'da ayaa hamse loo bedelay ah, ahlun xarafka labaad unbaa hamse laga dhigay ilaa waxa la ogyahay hamsaana habaa laga dhigaa hadana hamsaa laga dhigaa waa labada xaraf waa la isku bedbedelan karaa maaun hadda maxaa u dambeeya ereyga maaun u dambeeya waa maxay maaun maxaa u dambeeya hams haddaan jamciyo bal hadda eega hamsihiisi isku bedelo maaun bal jamciya miyaahun muxuu noqday miyahun markaan idhaa ha buu noqday kolka hadani waa hamsi kolkaa hamsa habaa loo bedelaa hadana hamsaa loo bedelaa wa calaa aalihi hadaba ereygan aalihi ah ahli buu ahaayo hadii baa hamse laga dhigay waxay noqotay wa calaa ali ali ali bay noqotay ali ali marka la yidhaaho ay laba hamso kulmeen ayaa hamsihii dambe loo bedelay ka hore xarakadiisa wax la nooca alif baa laga dhigay wa aalihi baa la yidhi culimada waaweyn ee luqaddu waxay isku qabteen horta aalka hama lagu daraa mise laguma daro rag waaweyn oo raggii luqadda dee imaamyada ku ahaabaa qaba inaan la odhan karayn wa calaa aalihi oo ha'dan dambay diidayaan waile wacalaa aali muxamedin in la yidhaha bay leeyihin wacalaa aali muxamedin runtii axaadiista marka dib loogu noqdo hadaasi inta badan ma dhex dhacdo inta badan inta badan lafdiga sariixaa daba dhaca salligan ibraahimiyada bal haddaa soo baadha aalka hadaasi ma daba dhacda inta badan kolkaa culimada luqadda ragga qaar baa diiday halkay u cuskadeen tale waa halkee axaadiista aan ka weynay maaha macnuhu waxay u cuskadeen ereyga aal iyo ereyga ahli erey ay ku kala duwan ahliga wax kasta waa loo idaafeeya wax sharafle iyo wax liitaba oo waxaad odhanaysaa ahlu nicaal iyo ahlulxijaama iyo eh, maxaad odhanaysaa ahlulmuru'a ahliga wax sharafle iyo waxaan sharaf lahaynba mudaafunileyhi waa looga dhiga halka aalka wax sharafle un loo looga dhigo mudaafunileyhi ama adduunka oo qura sharafa ku lahaada sida aalu fircawn oo kale ama adduun iyo aakhiraba lahaado wax bilaa sharafa looma idaafeeyo aalka ma oran kartid aalu nicaal waa mamnuuc luqadda kamid maaha aalu nicaal haddaba waxay damiirku sharaf ma lehe ha laga daayo aalka damiirka bay yidhaahdeen oo yaan la odhanin maxay wa calaa aalihi damiirkuma isagaa sharaf leh rag waaweyn oo luqada imaamya ku abaa mid ebkaa qaatay laakiin waxa lagaga jawaabay jawaab fudud fudud waxaa la yidhi war damiirka inuu sharaf leeyiyo inuuna sharaf lahayn waxay ku xidhan tahay halkuu u noqonayo damiirku halkuu u noqonayo hadday meel xun tahay ha laga daayo damiirku halkuu u noqonayo hadday meel sharaf le tahayna dee damiirku sharaf buu leeyahay daaya bay yidhahdeen wacalaa aalihi aalkiisii dushiisa ha ahaato alhaadiina hanuuninayey ummadda aalkii nebigee ummadda hanuuninayey kuwaana waan ku salliyayaa wa asxaabihi asxaabtiisiina waan ku salliyayaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa jamcu saxbin ama jamcu saxibin ragga qaarkoodna jamacba ma ahee waa ismuljamac bay yidhaahdeen adigu almuhim siddeed iyo labaatanka jamac alfiyat ibnu maaliga afar iyo labaatan ay ku qoran yihiin kuma jiro wasankani wasankan waa laga waayey asxaabihii waa laga waayey saxbigan ereygan waa laga waayey kuma jiro sidaa darteed rag badan baa yidhi maadaamo alfiyahaba una ku jirin oo markii alfiyadu jamaca uu ka warramayey laga waayey waxaanu odhanaynaa ismuljamace odhan mayna jamac bay yidhaahdeen haddaba saxaabigu talo waa nooc waa qof seeah ah goormuu qofku saxaabi noqonaya goormuu noqonaya la odhanaya waa saxaabi muxuuse yahay saxaabiga tacriifkiisu waxaa la yidhaha man laqiya nebiya sala allahu alayhi wasalam eeg man laqiya nebiya sala allahu alayh wasalam mu'minan bihi fii xaali xayaatihi ragga qaarkoodna fil ardi bay yidhaahdeen fil ardi bay raaciyeen man laqiya nebiya halkaa ragga qaar baa qora man ra'a nebiya ma aha man ra'a nebiya ninka nebiga arkaha odhanin ilan saxaabada nin indhala-aa baa ku jiray sida cabdullaahi ibni ummi maktuum sow saxaabi ma ahayn isagoo indhoolo ah kolkaa ka arka maahee ka la kulma dheh man laqiya nebiya sala allahu calayh wasalam waa mu'minan bihi mu'minan bihi waa maxay macnaheegu isagoo mu'mina ninku isagoo gaala hadduu rasuulka la kulmo uu rasuulku geeriyoodo weli isagoo gaala oo geerida rasuulka kadib uu soo islaamo saxaabi miyuu noqon nin baa rasuulka la kulmay isagoo eeg isagoo gaaluu rasuulka arkay waa gaal rasuulkiibuu arkay rasuulku intuu noolaa gaal buu ahaa markuu dhintay kadib buu soo islaamay ma saxaabi baan ahay buu odhanaya ninkaasi maaha saxaabi ma isagaa mu'min ba ahaa man laqiya nabiya sala allahu alay wasalam muminan bihi mu'minan bihi mu'minan bihi markaynu leenahay waa inuu markaa mu'min yahay fii xaali xayaatihi bay culimmadu shardi ka dhigeen waa mar rasuulka waa inaad la kulanto isagoo nool ama saxaabigani waa inuu rasuulka la kulmay isagoo nool waxaa la diidaya haddaad xalay ku riyootay nebi maxamed haddaad ku riyooto ma saxaabi baad noqon xalay adigoo la joogaad ku riyootay saxaabi ma noqonaysa ila waad ku riyootaye eg ma riyadu ma aha dee ma noqonayo culimada odhanaysa fil ardi culimada raacinaysa qeydka fil ardi dhulka rasuulka kula kulmana waxay iska saarayaan markii rasuulka salaadaha loo soo dhiibay leylatul micraajki leylatul isrihi ama micraajki samaawaadka markuu tagay nebiyo badan buu sii maray nebi muuse ka mid ah nebi muuse ma saxaabi ba ma saxaabigii ma asxaabtii rasuulkeena sala allahu alayh wasalam nabi muuse iyo nabiyadii samaawaadka uu kula kulmay waxyaaba badan bay culimmadu wa calaa aalihi wa asxaabihi asxaabtii rasuulkana dushooda ha ahaato aladiina asxaabta oo shaadu kor u qaaday addiina diinka kor u qaaday waa saxaabadii diintan kor u qaaday ilan waxa diinta ina soo gaadhsiiyey saxaabadii nebi maxamed baa naftoodii iyo maalkoogiiba usoo huray naf iyo maalba way u hureen markaas markaasay diinta ina soo gaadhsiiyeen aladiina shaadu diin kuwii diinta kor u soo qaaday wasallama ama wasallim wasallimna waa la odhan karaa wasallamana waa la odhan karaa wasallama ilaahay ha badbaadiyo oo wa washarafo ilaahay ha sharfiyo oo wa wakaramo ilaahay ha maamuuso ilaahay taa ayaynu uga baryaynaa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم